ilfadxati fadxada uu ka naa'ib noqdo haadaa maxaluhaa halkan waa meesheedii looga hadlayo oo lagu bara jiray xadfunuunku meesha uu fadxada naa'ib uga noqdo qaala muxamed ibnu moxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf ibni اlaajruumi ibnuاlaajruumi wuxuu yidhi wa amaa xadfu nuuni xadfu nuun fayakuunu huwa xadfu nuun calaamatan calaamuu ahaadaa linasbi nasbaduna calaamo u noqdaa fil afcaali afcaashii dhexdeedu calaamad ugu noqda afcaashii alkhamsati shanta ahaayeen allatii afcaashii rafcuhaa la godideedu bihabaati nuunin nuunta sugnaashadeeda uu ahaa afcaashii la dhihi jiray afcaalulkhamsa oo marka la rafcinaa lagu rafci jiray hubuutu nuun afcaashaas marka la nasbinaa waxaa lagu nasbiyaa xadfu nuun nuuntiya laga gooyaa nuuntii calaamadda u ahaa jirta inay afcaashu rafcisan tahay nuuntiyaa laga jaraa afcaashii afcaalulkhamse la dhihi jiray oo aan soo marnay oon xugunkoodii soo marnay oon tacriifkoodii soo marnay afcaashaas markay rafcisan yihiin calaamad nuunta u aheed yaquumaani taquumaani yaquumuuna taquumuuna taquumiina haddana markay nasbisan yihiin waxaa calaamad u noqonaa nuuntoo laga jaro lan yaquuma walan taquuma walam yaquum walan yaquumuu walam taquumuu walam taquumii nuunta inay ka go-antaa calaamad u ah caamil nasbiyaana ka horeeya caamil nasbiyaad ka hormarine cawaamishii wax nasbi jiray an walan wa idan wa keey cawaamishii wax nasbi jiray aad ka hormarine cawaamishaas markaad ka hormarido nuuntu waa inay aakhirka ka maqnaataa nuuntu waa inay ka maqnaataa وأnaa xadفu nuuni xadفu nuun fayakuunu xadفu nuun calaamatan calaamu noqdaa xadفu nuun calaamuu ahaadaa linasbi nasbadu calaamadu ahaadaa kelmadan inay nasbisan tahay calaamad lagu garto weeye nuunta maqnaashadeeda fi lafcaali afcaashii ugu ahaadaa afcaashii alkhamsati shanta ahaayeen waa nagii soo ogaanay ma ahan shan ficil oo keligooda maaha sida asmaaulkhamsadu shan isimoo gaara u tahay kuwaanu shan ficiloo gaara maaha ee waa kullu ficlin mudaaric itasala bihi damiiru tafniya aw damiiru jamcin aw damiiru mucanasati muqaadaba ficil kastoo mudaarica uu ahaa marka afcaal lkhamsa saas darteed waxaa ka ficneed in la yidhaahdo amhilat lkhamsa miisaalada shanta allatii afcaashii rafcuhaa la godideedu bihabaatin nuun uu ahaa maxamed muxiudiin cabdulxamiid wuxuu yidhi waaqulu waxaan leeyahay qad carafta waa soo garatay min maakii sadaqa hormaray mawdicii soo hormaray waxaad ka soo garatood ka soo baratay maa hiya maxay tahay alafcaalu alkhamsa afcaasha shantaa maxay tahay ficilkeeda horta afcaashaas ma soo sheega waxaan rabaa afcaalu alkhamsa xukunkeeda ma soo sheegna ya xukunkeeda ma soo sheegna afcaashaas afcaal اkhamsa tacriifkeeda ma soo sheegna tacriifkeeda ma soo sheegna haye haddaan soo sheegna ii sheeg kulu ficli mudaaricin itasala itasala bihi e, alifulisnayni oo waawljamaacati oo yaa-ulmu'anafat mukhaadaba marka waa isku mid in saas la yidhaahdo iyo in la ihahda kulu ficli mudaaricin itasala bihi damiiru tasniyatin aw damiiru jamcin aw damiiru muanasati muqadara waa isku xalkaas marka tacriif waa kaasaa afcaashaas tacriifkooda waa ad soo baratay kulu ficlin mudaaricin itasala bihi damiiru tasniyatin naxwu yafcalaani wa tafcalaani aw damiiru jamcin naxwu yafcaluuna wa tafcaluuna aw damiiru muanasati muqadabati naxwu tafcaliina waa soo qaada marka wuxuu ku yidhi qad carafta waad soo garatay mimaa mawdicii sabaqa hormaray maa hiya alafcaalu alkhamsu afcaasha shanta maxay tahay tacriifkeeda xaggaad ku soo garatay xukunkeedana maxaa la yidhahdaa wa xukmuhaa annahaa tarfacu bihubuuti nuuni wa tunsabu wa tujzamu bixadfiha afcaalu lkhamsa xukunkeeda maxaa la yidhahdaa wa xukmuhaa annahaa turfacu bihubuuti nuur wa tunsabu wa tujzamu bixadfiha afcaashan xukunkeeda waxaa la yidhaahdaa waa in lagu rafciyo hubuutu nuur markay xaalatu rafca joogto waa in nuu ay ku taalla yafcalaan tafcalaan yafcaluuna tafcaluuna tafcaliina wa xukmuhaa annahaa turfacu bihubuuti nuuni wa tunsabu wa tujzamu bixadfiha waxaa lagu nasbiyaa oo calaamad u ah laguna jasmiyaa nuuntoo la gooyo marka nuuntoo la gooyaa waa calaamad lagu garto inay nasbisan tahay nuuntoo la gooyaa waa calaamad lagu garto inay jasmisan tahay saa loo kala garaa markay nasbisan tahay iyo markay jasmisan tahay caamilka ka horreeyaad fiirina caamilka ka horreeyaad fiirina hadday lan maalan ilaa cawaamisha wax nasbido waad barata tobanay ahayn soo maaha tobankii mid ka ah hadduu ka horreeyo nuuntu waa nuuntuna ay go-an tahay maxaa dhehe waa nasbisan tahay jawaasimtuna sideeday ahaaye sideed iyo toban ahayd soo maha sideed iyo tobanay ahaayeen sideed iyo tobankii wax jasmi jiray mid ka mid aha ka horreeya nuuntiina waa maqanta macadee markaasna waa jasmisan tahay marka nuunta maqan waxay calaamad u noqotaa inay nasbisan tahay waxay kaloo calaamad u noqotaa inay jasmisan tahay maxaa lagu kala gartaa cawaamisha cawaamisha ka horeyda marka xukunkeediina waa garannay وxكمهaa أنهaa ترفع بثبوط النuن وتنصب وتجزم بxdفiها وأquل waa lya ad cرفta waad soo garatay مimaakii xaggiisa saبقa hormaray mا hiy الأفعاaل أفعاaشhi maxay tahay أفعاaشhi الخaمسaةu شhaنta ahaayeen وlآaن hadeer نخbiرka waxaan kuu sheegaynaa أنhu شhaniye يمkiنka waxaa suurtagal ah an tacrifa inaad garato nasba kulli waaxidin ficil kasta la kordhigidiisa oo minhaa afcaashaas ka mid a ficil kasta oo shantaas ficil ka mid ah inuu nasbisan yahay calaamadii aad ku gara laheed ah. haddaan kuu sheega wy hadda faraha kaa saara iska sii day walaana haddeer nukhbiruka waxaan kuu sheegaynaa annahu shaniye yumkinuka waxaa suurtagal kuu ah an tacrifa inaad garato nasba kulli waaxidin mid kasta la kordhigidiisa waaxidkoo minhaa afcaashaas ka mid ah idaa wajadta markaad hesho an nuuna nuuntii allatii nuuntii takuunu ahaa jirtay calaamata rafci godka calaamadiisa maxduufatan xalata midii la gooyey nuuntaas markaad hesho iyadoo la gooyey ood aragto nuuntii inay maqan tahay waxaad garanee inuu ficilku nasbisan yahay laakiin waa shardi maxaa ah wadakhala calayhi naasibu caamil nasbiyana waa inuu ku jiro ee haddii nuuntii maqan tahay caamil jasmiyana ku jiro maxaa dhehe markaas waa jasmisan tahay ad dhehe ah, waa jasmisantaad dhehe marka marka walaana hadda nukhbiruka waxaan kuu sheegaynaa annaw shaaniya yumkinuka waxaa suurtagal kuu ah an tacrifa garato nasba kulli waaxidin ficil kasta la kordhigidiisa waaxidkoo minhaa afcaashaas ka mid wajadta wajadada bimacnaa asaaba waa ka karta waa markaas maxduufatan waa xaalayne bimacnaa calimana waa ka dhigi kartaa maxduufatan waa mafcuul aani markaas idaa wajata markaad ogaato annuuna nuuntii allatii nuunta takuunu ahaanayda allatii nuuntii takuunu ahaa jirtaydhe allatii nuuntii takuunu ahaa jirtay calaamata rafci godka calaamadiisa maxduufatan mid la xadfay inay tahay markaad ogaato wa dakala calayha naasibu waa in lagu daraa waa shardi caamil nasbiyana u galo afcaashaas ah. markaas weey waxaad garanaydaa inuu nasbisan ficilkaas laba shay marka laysku daro horta waa inaad ogaato nuuntii maxduufa inay tahay ko wadakala calayhaa naasibun afcaashana waa inuu galaa caamil nasbiya oo u ka horeeya laba shardi wa mihaaluhaa afcaashii mihaalkeeda fii xaalati nasbi xaal ay ku sugan tahay qowluka waa hadalkaaga oo aad ku hadasho yasurunii waxaa i farxad gelinaya an taxfaduu inaad soo xifdidaan duruusakum casharadeen odna kitaabka inta qaadanaan miiska iska saarine idinkoo soo bislaya inaad keentaan saasaan ku farsanaa laha yasurunii waxaa i farxad gelinaya an taxfaduu inaad xifdidaan duruusakum casharadeen tiiri yasuru ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min annaasib wاljaazim wa calaamatu rafci damatun daahiraة fi aqib wala ficil mudaaric waxba la xariirsan waa rafcisan yahi damana lagu rafci ni anuunu lilwiqaaya wlyaa damiir mutaصil mabniin calى الsukuni fi maxali naصbi mafcuul bihi muqadam waa mafcuul bihi soo hormaray faacilkii waxaa laga baadigoobaya an taxfaduu jumladeeda masderka laga dhalaalaya noqon doono msteraad meeshaan ku jira maadaama aan bilownay joojin mayno ilaa lala qabsado mster dhalaalinta ma in lala qabsadoo la barto waa fududya an taxfaduu fiiri afcaal khamsadu marka horeato maxay ahayd intaan antu gelin taxfaduuna fiiri maxaa ka hormaray an antu ma ka mid tahay cawaamishi waxaa nasbi jirtay tobankii wax nasbi jiray ah, wanawaasib casharatun wahiya an ayadaa u horreeyey khalaas an taxfaduu an xarfu masderiyin wa nasbin mabniyn calى sukun lah maxa min اlأcraab taxfaduu ficlu mudaaric mansuubu ban wa calaamatu naصbihi calaamadda lagu garana xadfu nuuni waa kaasa wa calaamatu naصbi xadfu nuuni wlwaaw damiiru mutaصilu mabniyn calى sukuni fi maxali rafcin faacil wاlأlifu faariqaة bayna waawi lmufradi wa waawi ljamaaca wad ma dhowee duruusa mafcuul bihi mansuub wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akiri wa jamcu tagsiir jamcu tagsiir calaamada lagu nasbiya soo fatxa ma ahayn duruusa waa jamcu tagsiir duruusa mudaaf wاlkaafu damiiru mutaصil mabniyn calى dami fi maxali jarin mudaaf ilayh wlmiimu calaamati jamci dukuur intaas markaad maraydo yasuru faacilkeediya lagaa raba maxaa dhehe marka wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masdari faacil yasuru wataqdiiru yasurunii xifdukum duruusakum yasurunii xifdukum xifdu xifdu waa kaasaa faacilkii waa mufradka iskaa mufrad masderkaasaa laga dhigay yasurunii xifdukum xifdukum exraab markaa de xifdu faacilu yasuru marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akiri xifdu mudaaf wاlkaafu damiiru mutaصil mabniin cala fatxi fi maxali jari mudaaf ilay wlmiim calaamatu jamci dukuur marka fiiri jumlada jumlada yasurunii waxay farxad gelinaya xifdukum ficil iyo faacil sow maaha jumlo cusuban maanta haddana qaadayna fiiriya maquulu qowla la yidhaha maquulu qowl macnaheedu waa qowlka waxyaalaha uu mafcuul bihiga ka dhigta jumluu ka dhigta ama wax macno jumlo leh marka qaala hadday hormarto qawlun hadduu hormaro hadday hormarto qawlan oo kaleeto kulli waa isku mid yaquulu hadday hormarto yaquulu qaala qawl waa isku mid marba qowl iyo kelimadaha ka tasarufa hadday hormaraan waxa ka dambeeya maquulu qowl ale maquulu qowl waa wixii lagu hadlay jumlo kastoo maquulu qowl noqotaa waa fii maxali nasr toddoba jumlo maxalka xeer kaleo ka mid jumladii maquuluqow noqotay maquuluqow waxay tahay waa wixii lagu hadlay fiiri hadeer fiiri hadalkan fiiri su iskugu xirna wa mihaaluhaa afcaasha mihaalkeeda fii xaalati nasbi xaal ay ahaatay qawluka waa hadalkaaga adiga aad ku hadasho yasurunii waxay farxad gelina an taxfadu inaad xifdaan duruusay maxaad ku hadashay adiga hadeer yasurunii aad ku hadashay maquulqowku waa waxaad ku hadashay waa wixii qofku ku hadlay marka maxaan dhahaynaa waljumlatu min alficli oo yasuru ah iyo walfaacili oo faacilkii la soo qadaray oo xifdu ahaa fii maxali nasbin maquulu qowl ma maquulu jumlada marka maquulu qowlka ah toddobada jumlo oo maxalka ixraabka kulahay ka mid tahay maxalkeeduna waa fii maxali nasbin ah, waa mafcuulbihi oo kale waa fii maxali nasbin marka jumlada maquulu qowlkaa toddobada jumlo oo maxay ka mid tahay oo maxalka ixraabta kuleh maxalkeeduna fii maxali nasbin hadda maxalfaadkan rabna wuxuu ahaa taxfaduuna oo afcaal khamsaa ah waxaa galay caamil nasbiya an taxfaduu waa nasbisanta calaamadan ku garanay waxay tahay nuuntii waa maqanta inay nuuntu la maqan tahay nasbo darteedna waxaan ku garannay caamilka ka horeeya iyo waa naxwi qawluka iyo waa naxwi yu'limunii waxaa i xanuujinaya minal kusaalaha wehselowyaalka xaggooda an yuhmiluu inay dayacaan fii waajibaadka waxaan la xanuunsanayo qalbigu ila xanuuna wehselowyaal berriyaan tegi doonaa ardadaa casharka iigu celayda bal maanta aan iska sheekaysto wehselowyaal inay waajibkoodii dayacayaan aa qandha iyo xanuun igu hayduleey oon qalbiga kala xanuunsana yu'limunii waxaa i xanuujinaa minalkusaalaha wehsilowyaalka xaggooda waxaa iga xanuujinaa an yuhmiluu ihmaaluhum dayiciddooda fii waajibaatihim ay dayacayaan yu'limu ficlu mudaaric marfuucun litajarudi min annaasib waljaasim wa calaamatu rafci damatun daahiratun fii aakhirihi wanuunu lilwiqaaya walyaa-u damiiru muttasil mabniin cala sukuuni fii maxal nasb mafcuul bihi muqadam waa mafcuul bihii soo hormaray faacilkii sidii oo kale masdar la dhalaala ayuu noqday maanta waa lagu tababara min alkusaala min xarfi jari alkusaala waa jamcu taksiir waa jamcu taksiir oo waxa weya maqsuuraho oo alif ay u dambaydo waa lagu qadara jamcu taksiir xaa lagu jari jiray maba aanaan gaarin kasraa lagu jara oo noo soo socotaa min alkusaala min xarfi jarin alkusaala ismu majruurun bimin wa calaamatu jari kasratu muqadaratu cala alalifi manaca min duhuuriha adtacadu aljaaru wاlmajruuru mutacaliq biyu'limu an yuhmiluu waa kana maxalshaahidku maxalshaahidku waa kaasaa an yuhmiluu an xarfu masderiyin waa nasbi yuhmiluu ficlu mudaaric mansuubu ban wa calaamatu nasbihi xadfu nuuni niyaabatan can اlfatxa liannahu min alafcaal اhamsa ma naaba fiihi xadfun can xarakati ma naaba fiihi xadfun can xarakati xadafa naaina naaiba oo ah xadfu nuun yuu naaib ka yahay xaraka oo fadxa wlwaaw damiir mutaصil mabniin calى sukuuni fii maxali rafcin wlalifu faariqaة bayna waawi mufradi wa waawi jamaaca fii waajibaati fii xarfi jarin waajibaati ismu majruur bfii wa calaamaةu jari kasraة ظaahiraة fii akhiri aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani biyuhmilu waajibaati mudaaf walaaw damiiru mutaصil mabniin calى اkasri fii maxali jari mudaaf ilayh wlmimu calaamatu jamci dukuur hadda yulimu oo ficil mudaaric faacilkeediana laka raba an yuhmiluu anta masderiyada iyo yuhmilu oo ficilkaa laga dhalaalina meesha antaasu gasho masdera laga dhalaaliya wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masderin faacilu yu'limu wالtaqdiiru yu'limunii ihmaalukum yu'limunii ihmaaluhum dhe ihmaalukum maaha ihmaaluhum yu'limunii waxay xanuujinaya ihmaaluhum ihmaaluhum saasaad leedahay yu'limunii waxay xanuujinaya ihmaaluhum dayicidooda ay dayacayaan fii waajibaatihim soo ma jeedin marka ihmaalu faacil yu'limu dhe marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiratu fii aakhirih ihmaalu mudaaf walhaa damiiru mutaصilin mabniyin calى dami fii maxali jari mudaaf ilayh walmim calaamati jamci dukuur wاljumlaةu min alficli oo ah yu'limu iyo wlfaacili oo ah ihmaalu jumladaas fii maxali jarin biidaafati naxwi ilayha naxwi soo kama horaydo naxwi waa mudaaf jumladaasuna waa mudaaf ilayhi jumlada mudaaf ilayhiga dhacdaa waxay ka mid tahay toddobada jumlo oo maxalka xraabta ku leh maxalkeeduna waa jar waa jaranta ilaa waa mudaaf ilayhi naxwi mudaaf jumladana mudaaf ilayh waljumlatu min alficli oo yulimu ah iyo walfaacili oo ihmaalu ah fii maxali jari biidaafati naxwi ilayha waay wuxuu ku yidhi shiiku maxalushaadka kutusa dadka yuhmiluu inay tahay yotaxfaduu hadday asalku muxuu aha intaan antu geliyo maxay ahayd afcaal khumsadan yuhmiluuna ay ahayd antu markay gashay aanuntii la xadfi wuxuu ku yidhi shiiku fa kullun mid kasta oo min taxfaduu ka mid ah iyo wayuhmilu ficil mubaaric wey labadaba isku mid mid kasta waa ficil mubaaric mansuubun waa la kordhigay bian ayaa lagu nasbiyey wa calaamatu nasbi nasbihiisa calaamadda lagu garanaa xadfu nuuni waa nuunta la gooyey wa waawuljamaacatina faacilun weeye mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafci wa kadaalika sidoo kale waxaa ah almuttasilu ficilka la xidhiira bialifilitnain waa la mid ficilka alifulitnain hadduu la xidhiiranasna waa afcaalu khams hadda iyadoo waawuljamaaca la xidhiirsataa lagu miisaalay labo aye naxw naxwu yasuruni waxaa ifarxad gelinaya an tanaalaa inaad gaartaan raqabaatikuma rabitaanadiinni yasurunii waxaa ifarxad gelinaa an tanaalaa inaad gaartaan ay naylukuma maanta waxaa weeye waa laystababana ficil masder laga dhalaalinayo keliyu faacilkii ka wada dhiga sooma jeedid masderkan dhalaalintiisa lagu baraa hadda yasuru faacilkeeda an tanaala sooma jeedid tanalaani ay ahayd intaan antu gelin ah, sida taquumaani fafcalaani ay la mid tahay tanalaani ay ahayd an alla gashay an tanaalaa i yasuruni waxay farxad gelinaha an tanaalaa inaad gaartaan labadiinnu raqabaatikumaa waxyaalaha aad jeceshihiin fiiri iraab hadde yasuru ficlu mudaaric marfuuqu litajarudi min annaasi waljaasim wa calaamatu rafci damatu daahiratu wnunu lilwiqaaya wlyaau damiiru mutasilu mabniin calى sukuni fii maxali nasbin mafcuul bihi muqadam haye an tanaalaa an xarfu masderiyin wa nasbin tanaalaa ficlu mudaaricin mansuubun bian wa calaamatu nasbihi xadfu nuuni yuu naaib ka yahay niyaabatan can اlfatxa maxaa loogu nasbiyey xadfu nuun liannahu min alafcaal اkhams maa naaba fiihi xadfun can xarakatin waay wlalifu damiiru mutasilin mabniin calaa sukuni fi maxali rafcin faacil raqabaati mafcuulu bih waa raqbatun raqabaat waa jamcu muana saalix soo ma jeedin raqabaati mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbihi jamcu muana saalix maxaa lagu nasbi jiray kasro u fiirso waa kana waa haydhaay jamcu muana saalim weeye jamca raqabaati waa raqbatun raqabaat so jamcu muana saalim laguma oqon alif iyo ta waa isagii raqabaati mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbihi kasratu daahiratu fii akhirihi niyaabatan can اlfatxa liannahu jamcu lmu'anafi saalim maa naaba fiihi xarakatun can xaraka xaraka xaraka ka naaibaha leedaha xaraka xaraka ka naaiba raqabaati mudaaf wاlkaafu damiiru mutaصil mabniin calى dami fi maxali jari mudaaf ilayh wاlmiimu xarfu cimaad wاlalifu xarfu daalun calى tafniir aacilkii waxaa nala ka rabaa yasur an tanaalaa in laga dhalaaliyo wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masdari faacilu yasuru wataqdiiru yasurunii maylukuma maylu maylu naala waa gaari yanaalu waa gaara maylan gaarin masderkaad keeni yasurunii maylukum maylukum waa kaasa maylu faacil yasuru marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiraة fii aakhirih naylu mudaaf naylu kumaa wey naylu kumaa naylu mudaaf kumaa walkaafu damiiru mutaصil mabniin calى dami fi maxali jari mudaaf ilay wاlmiimu xarfu cimaad wاlalifu xarfu daalun calى tafniin jumlada yasuru yasurunii naylu kumaa wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii maxali jarin biidaafati naxwi ilayha sow naxwi kama horaydo waa mudaaf ilayh jumlo dhacday jumlada mudaaf ilayhiga dhacdaa waxay ka mid tahay toddobada jumlo oo maxalka craabta ku leh maxalkeeduna waa jar ila mudaafilehay noqotay wlmutasilu wakadalika sidoo kale waxaa ah almutasilu ficilka la xariirsada biyaa-i mukhadaba haweenay lala hadlayo adi tusayda naxwo yu'limunii waxaa qalbiga iga xanuujinaa an tufaridii gabar yahay inaad ka gaabido fii waajibiki waajibkaaga yu'limunii waxay xanuujinaya iga xanuujinaa an tufaridii gabar yahay inaad ka gaabido fii waajibiki waajibkaaga waajibkaaga inaad ka gaabido icraab yu'limu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min annaasib wاljaazim wa calaamatu rafci damatu daahiraة fii akhirihi wanuunu lilwiqaaya walyaau mafcuul bihi mabniin yaa mafcuul bihi muqadam iska mabniin calى sukuni fi maal nasb haddii kale dheere walyaau damiiru mutaصil mabniin calى sukuni fi maal nasb mafcuul bihi muqadam an tufaridii anta intaa la gelin soo ahaa tufaridiina sida taquumiina tafcaliina tadribiina tufaridiina ay aheed anaa la gashay an tufaridii an xarfu masderiin waa nasmi mabniin calaa sukuun lah maxal min اlacraab tufaridii ficlu mudaaricu mansuubu ban wa calaamatu nasbihi xadfu nuuni niyaabatan can اlfatxa لأنه من الأفحال الخمسة ما نaب فيiه xadف عaن حaركة وyاء المؤنaثة المخاaطبة فاaعل مبنiد على سكون في محل رفع في واaجب في xرفu jr واaجب اسم مجrور بفي وعلامة jر كسرة ظاaهرة في aقر الjاaر والمجrور متaعaلق بتفرd واaجب مضاaف والكاaf مضاaف إليه مبنiد على الكسر في محل jr soo gaab hadde فعilkii يؤlm faacilkiisi maanaa sheegin waljumlatu min alficli oo tufaridi ah iyo walfaacili oo ya-da ku jirta ah fii ta'wiili masdari faacil yu'limi wataqdiiru yu'limunii tafriiduki tafriiduki yu'limunii waay waxay xanuujinayaa tafriiduki tafriidu faacilu yu'limu marfuuq wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhir yu'limu mudaaf waxaad tidhahdaa tafriidu mudaaf wاlkaafu damiiru mutaصil mabniin calى اlfatxi fii maxali jarin mudaaf ilayh mabniin cala kasri aad leeda tafriiduki waay wاlkaafu damiiru mutaصil mabniin calى kasri fii maxali jarin mudaaf ilayh wاljumlaةu min alficli oo yulimu ah iyo wlfaacil oo ah tafriidu fii maxali jarin biidaafati naxwi ilayha waa jumla mudaaf ilayhi noqotay jumlada mudaafuleehiga noqotay waxay ka mid taha toddobada jumloo maxalka icraabta ku leh maxalkeeduna waa jar ilaa waa mudaafulehi waqad carafta waad garatayuu ku yidhi kayfa tuxribuhuma yusirunii an tanaalaa raqabaatikumaa iyo yu'limunii an tufaridii fii waajibiki saad u icraabta waa taqaanaa lagu icraabima maanta haddana waaba ku icraab tamriinaad iska soo shaqeeya waayahay kelimadaad qoweydaana keena calaamaat اlkhafdi hada maxaluhaa halkan waxaa laga gelaa calaamadaha isimku inuu khafdisan yaha lagu garo khafdo iyo jerna waa isku mid khafdo iyo jer waa isku mid calaamadaha lagu garto isimku inuu khafdisan yahay ama uu jaran yahay calaamadaha lagu gartaa inta laga gelaa calaamaat اlkhafdi hada maxaluhaa qaala wuxuu yidhi ibn اlajrumi walilkhafdi khafdihi alaao calaaamaatin saddex calaama u sugnaadeen kelimaddu inay khafdisan tahay ama ay jaran tahay ama ay hoos dhigan tahay calaamadaha lagu gartaa waa saddex alkasratu kasra u sugnaatay iyada asal ah iyada asal ah walyaa-u ya-a u sugnaatay waalfadxatu fadxa u sugnaatay labadaanuna waa naaib farac wey labadooda labadoodu waa farac kelimad haddii la khafdina waxaa asal ah in kasra lagu khafdiyo wax kale ma banaana in lagu khafdiyo ilaa inuu suurtogeli waayo maahan haddaad aragto kelimad la khafdiyey oo waxaan kasra ahayn lagu khafdiyey waa suurtogeli weyda kasrada waana min baabi niyaadada marka asal waxa ah kasrada ya-duna kasraday naa'ib ka noqotaa fadxaduna kasraday naa'ib ka noqotaa waa farac labadooda waa farac walilkhafdi khafdihii alaaثu calaamaatin saddex calaamaa u sugnaadeen alkasratu kasra u sugnaata iyada asal a saas u hormariya walyaa-u ya-a u sugnaata ya-duna waaba bintulkasra le ayadayba ka dhalata ayaduu laba uga dhigo ku xijin liannaha bintulkasra kasradaaba dhasha le kasre markaad jiidda iyo imaane litawaludihaa canhaa cinda alishbaac markaad jiiddo kelimadda kelimad kasrisan haddaad jiiddo ya-aba ka dhalaneeba marka waaba bintulkasra ya-du saasaa loogu xijiyaale fadxadii u dabamariyey maxaa yidha waa uktulkasra layidhi mid kastaa waa xarako iyo xarako walilkafdi kafdii alaau calaamaatin saddex calaamaa u sugnaadeen alkasratu kasra u sugnaatay walyaawyaa u sugnaatay walfadxatu yaa u sugnaatay maxamed maxidiin cabdulxamiid wuxuu yidhi waaqulu waxaan leeyahay yumkinuka waxaa suurtagal kuu ah an tacrifa inaad garato analkelimata kelimadda makfuudatu mid la hoos dhigay inay tahay goorma idaa wajadta markaad ogaato fiihaa kelimadii dhexdeeda waaxidan mid markaad ku ogaato waaxidkaasoo min alaaati ashaa saddex shay ka mida ama wajada bimacnaa asaabaa ka dhig idaa wajadta markaad ka hesho fiihaa kelimada dhexdeeda waaxidan mid waaxidkoo min halaaati ashyaa ka mida ah. saddex shay mid ka mida ah haddaad kelimadda ka hesho waxaad garanaya kelimadaas inay khafdisan tahay alawalow kan ugu horeeya alkasratu kasro wey wahiya kasradu alaslo ayada asal waa fi lkhafdi khafdada kelimad haddii la jara asalku waa in kasro lagu jaro wahaani midka labaadna alyaa wa waa ya-da midka sadee saddexeeyana alfadxatu waa fadxada wa humaa ya-da iyo fadxadu farcaani farcay ka yihiin can kasrati kasrada walikulli mid kasta waxaa u oo min haadihi lashaai ashyadan ka mid ashyaadan aalaaa saddexdaa mawaadica meelo meelaho yakuunu uu sugnaado fiiha meelaha dhexdooda saddexdoodan kasro iyo fadxa mid walba meelo uu dagule kelimaadkii kelimaadkii la exraabi jiray meeqay ahaayeen sideed sideedda wixii ficila ka reeb ila ficil lama kasriye waxbaa la khafdin haddii la yidhi baabul khafda la joogo ficil lagaba hadlima ilaa khafdada markaa ka hadlaayey markaan aqsaamta ixraabka soo marayne maxaa la soo yidhi walaa khafda fiiha khafda mogta afcaal ma gasho ayad khafdada haddii laga hadlaa isma laga hadlaa kelimaadkii sideed ma ahaayeen waxaad ka reebtaa labadii ficil ficil aan waxba la xidhiidsanayo afcaal khamse ka maxaa soo haray liixaa soo hartay lixdii ism mufrada jamcu tagsiir jamcu musaalim jamciyo karusalim asmaa اlhamsa iyo muana lixdaas wey lixdaasa horta waxa la khafdina wey ah, lixdaas wey waxa la khafdina lixdoodiiya laakiin xoogaa badanayaanoo isimka mufradkaa marka baabkan la joogo waa la kala qaada wax badanaa nidhi la kala qaadi ma xaalatu raf xaalatu nasbana la kala qaadi ma laakiin xaalatulkhafda isim mufrada maxaa loo kala qaadaa munsarif maa laa yansarif jamcu tagsiirna waa la kala qaada maxaa loo kala qaadaa munsarif maa laa yansarif labadaas ku dar marka sideeday noo noqdeen asmaadii keligeeda sideed noo noqoto asmaadia sideed noo noqoto marka sideeddaas wey sideeddaas kelimo ayaa saddexdaana kale leeyihi ah, kasradu sideedda qayb ka mida ilaado yaadu qayb ka mida ilaado qayb ka marka mid kastaaba meel u degu leeyahy waa sideeddaas waxa kala dega wlikulli waaxidin mid kastoo min haadi ashyaai ashyaadan ka mida aala saddexdaa mawaadica meelaha u sugnaaday meelahoo yakuunu uu ahaana fiiha meelaha dhexdooda wasanadkuru daalika arrinkaas waa sheegaynaa tafsiilan kala saarid fii maa yeli mawdica soo socda alkasratu wa mawaadicuhaa kasrada iyo meelahay degto qaala wuxuu yidhi ibnulajruumi fa ama alkasratu kasradii fa takuunu kasradii calaamatan calaamayahaataa lilkhafdi khafdaay calaamad u ahaataa fii alaaati mawaadica saddex meelooday calaamad ugu ahaataa kasradu khafdada saddex meelooday calaamad ugu noqotaa sideeddii kelimoon sheegnay saddex ka mid ah marka la khafdinayo kasra lagu khafdiya marka la jarayo kasraa lagu jaraa khafdo iyo iyo jar waa isku mid iyo jar fa ama alkasratu kasradii fa takuunu kasradii calaamatan calaamay ahaataa lilkhafdi khafdaay calaamad u ahaataa fii alaaati mawaadica saddex meelooday calaamad ugu ahaataa fi lismi lmufradi lmunsarifi maanta waa la daba dhiga waa la kala qaada ism mufrada fi lismi isimkii calaamad ugu ahaataa isimkii almufradi oo la kala yeelay isimkii almunsarifi oo tanwiinta aqbalaya munsarif munsarif maxaa la yidhaahdaa isim munsarif ah waxaa maxamed muxidiin cabdulxamiida noo sheegi doona ka hortegi mayno marka isim mufrada oo munsarif ah xaalatulkhafda maxaa lagu jiraa calaamadiisa lagu gartaa kasro waa kow iyo wa jamci tagsiiri jajabinta jamciisii jamcii almunsarifi oo sarfoomayo sarfiga aqbalaayo sarfiga aqbalaayo jamcu tagsiirna maxaa lagu qafdiyaa kasro iyo wa jamci lmu'anafi kii la dadigay jamciisii jamcii asalimi nabad galay jamcanu salimna isaga kala qaadima maxaa yale malansarif isagu mabaleba isagu mabaleba malansarif saas darteeda la kala qaadima la dhihi maayo munsarif la dhihi maayo maxaa yale m kulligiis waa munsarif isagu malansarifa male waayo maleba isagu marka waxaad tidhaahdaa saddex meelooday kasradu calaamad ugu ahaataa khafdada isim mufrada munsarif ah jamcu tagsiir munsarif ah jamculmu'anafi saalim waa saddexdaas maxamed muxidiin cabdulxamiid wuxuu yidhi waaquula waxaa leele lkasrati kasradii alaaatu mawaadica saddex meelooda u sugnaadeen saddexda meelood takuunu ay ahaanaydo fii kulli waaxidin mid kastoo minhaa saddexda ka mid a ah. calaamatan calaamay u noqoneen calaa ana alisma isimka maqfuudun kula saddexdaas meelood mid kastoo kamidood aragto haddaad kasro ku aragto waxay kasradaasu calaamad u tahay isimku inuu khasbisan yahay saddexdaas meelood wa aquulu waxaan leeyahay lilkasrati kasradii alaaatu mawaadica saddex meelooda u sugnaadeen saddexda meeloodoo takuunu ay ahaanaydo kasradu fii kulli waaxidin mid kastoo minhaa saddexda ka mid ah calaamatan calaamad tusayda calaa ana alisma isimkaas makfuudun ku la hoos dhigay inuu yahay almawdic اlأwal meesha ugu horayda alsmu اlmufradu اlmunsarifu alsmu waa isimka isimka almufradu la kali yeelay isimka almunsarifu ee sarfoomaya waa isim mufrade oo munsarif ah waqad carafta waa soo garatay macnaa kowni mufrada isim mufrada macnihiis waa soo baran isim mufrada macnihiis waa soo baran maradu ma soo baran sheeg haddaad soo barat maa laysa muhanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihimaa walaa min alasmaa alhamsa jazaaka allahu khayr waa soo bartay waa kaa kuwan soo baranaa fadhiya ka war waxaa rabaa wixii la soo bartay moogtaa inaad haydo meel kuu yaalliin wixii kuu dhiman si aad ugu darsato laakiin fiiri haddii lagu leeya waa soo bartay asaadan soo baran soo dhib maaha ma haydi waxaa lagu leeya waa soo baran ha sugmeed marka dig dambe in lagugu sheego adiguna siyaada igu daraad leedahay hadaydaad culays culays ugu daray maahano almawdicu lwal meesha ugu horaydaa alismu isimkii wey isimka almufrad kaliya isimka almusarifu sarfooma waqad carafta waad soo garatay macnaa kownihi isimka ahaanshadiisa macnihiisa mufradan uu ahaado wa macnaa kownihi isimka ahaanshadiisa macnaheeda munsarifan uu ahaado ana sarfa sarfiyaa yalxaqu haleela aakirahu isimkan waa munsarif waxaa loola jeedaa aakirkaa sarfi ka gela oo sarfi muxuu yahy wa sarfu sarfigu huwa tanwiinu waa tanwiinu ku yidhi isimkan waa munsarif macnaheedu waxay tahay aakirkiisaa sarfigela maxaa loola jeedaa aakirkaa sarfigela sarfi xuu yahay waa tanwiin aakirka tanwiinu ka gela warkaas waa warka ina maaliga qabo warkaas waa warka ina maalig kitaabkiisa alfiyada uu ku yidhahdo asarfu tanwiinu ataa mubayana macnan bihi yakuunu ismu amkana ina maarigaa qada oo wuxuu yidhahdaa sarfiga laguu sheegayaa waa tanwiin laakiin jumhuurtu ma qabaan isagu waa mujtahid mulaqa marka naxwada la joogo cidna uma daba fadhiyo naxwada muqalid maaha waa la yidhiye dheh maaha say u baxay baabku waa u baxay waddooyinkay ku kala socdaanuu yaqaanaa waddooyin ogyuu ku kala wadaa sa uma jeedid doorashuu leeyahy Ah, indhool maahan waxa weeyaan iska gacanta loo hayo jumhuurtu ayagu waxay yidhaahdaan maxaa la yidhahdaa isim munsarifa huwa aladii yaqbalu tanwiina waljara bilkasr marka fiilio hadhow waxaan ku weydiin doonaa maa huwa almunsarif cinda bni maalik ina maalik agtiisa xaa la yidhaha munsarif su-aal kalaan kugu celin doonaa insha allah oo waa maxay maa huwa almunsarif cinda aljumhuur marka haddii lagu yidhaahdo maa huwa almunsarif cinda bni maali ina maali agtiisa musarif xaa la yidhaah huwa ladii yaqbalu tanwiina adle halkaasa ku joogtee huwa ladii yaqbalu tanwiina maxaa laydhaha musarif huwa ladii yaqbalu tanwiina ma huwa almunsarif cinda aljumhuur huwa aladii yaqbalu tanwiina waljara bilkasra jumhuurtu saasay yidhahdaa huwa aladii yaqbalu tanwiina waljara bilkasra labadaasu inuu aqbalaa haddaa aragto isim la jaro kasre lagu jara waa munsarif dabata ism la tanwiiniyeyna waa munsarif ah. saasay yidhahdaan jumhuurtu huwa اladii yaqbalu tanwiina wاljara biاlkasrati saasay yidhahdaan jumhuurtu inan aragna wuxuu dhaha huwa اladii yaqbalu tanwiina ah. wasarfu tanwiinu ada mubayana macnan bihi yakuunu ismu amkana u yidhahdaa soo ma jeedi almawdic اlأwal meesha ugu horayda oo kasradu ay calaamad khaftooda ugu noqoto alsm waa isimka almufrad buu la kala yeelay isimka almunsarifu sarfiga aqbala waqad carabta waa soo garata horad u soo baratay macnaa kowni isimka ahaanshadiisa macnaheeda mufradan uu yahay wa macnaa kowni isimka ahaanshadiisa macnaheeda munsarifan uu yahay macnaheedu wuxuu yahay ana sarfa sarfi yalxaqu waa haleela caaqirahu isimkaas caaqirkiisa isimkaas caaqirkiisa sarfiyaa haleela wa sarfu sarfiguna huwa tanwiinu waa tanwiinka sarfiga lagu sheega waa tanwiin wadaalika miaali naxwu sacaytu waa degdegay ilaa muxamadin aan u degdegay ah, sacaytu waxaan u degdegay ilaa muxamadin sacaytu ficlu wa faacilu ilaa xarfu jari muxamadin ism majruuru biilaa wa calaamatu jarihi kasratu daahiratu fii akhiri aljaaru wاlmajruur mutacaliqaani bisaxaa fiiri hadda maxalushaahidku waa ah maxay muxamadin waa ism mufrada ilaa hal qofuu tusaahe waana munsarif maxaa noogu daliil inuu munsarif yahay ee tanwiin caqilka ka gashay koow kasrana waa lagu jeri kasrana waa lagu jeri khalaas waa isi mufrado munsarifa wa naxwo radiitu raadiyaan ka noqday can caliyin radiitu raadiyaan ka noqday can caliyin radiitu ficlu waa faacilu can xarfu jari caliyin ismu majruurun bican وcalaamaة jarhi kasraة daahiraة في aqili aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani biradiya hadda fiiri caliyin waa ism mfrad oo munsarif ah waxaa u daliila inuu mfrad munsarifa yahay waxaa u daliila tanwiinta iyo aljaru bilkasra kasraa lagu jeeda naw waa naxw istafadtu waan ka faa'iidaystay min mucaasharati khaalidin khaalid lala noolaashadiisa istafadtu waan ka faa'iidaystay min mucaasharati khaalidin khaalid lala noolaashadiisa la noolaashadii aan khaalida la noolaa waan ka faa'iidaystay casharkaan iskula ceshayna kuu sheekayma sheeke oo oo aan casharka ka mid ahayn kaa soo dhex gelinma dantiisoo dhan waa waxaa la barto ar ka faa'iidaysta kaas aniga fiiri istafadtu ficlu wa faacilu min mucaasharati min xarfu jari mucaasharati ism majruuru bmin wacalaamatu jari kasratu daahiraة fi akhiri aljaar wاlmajruuru mutacaliqan biistifaada mucaasharati mudaaf khaalidin mudaafu ilayhi majruuru wacalaamatu jari kasratu daahiraة fi aakhiri iiri marka hadda fiiri mucaasharati mucaasharati waa ism mufsada oo majruura waa ism mfrad waana munsarif maxaa u daliila in munsarif yahay aljaru bilkasr kasraa lagu jeri hadda tanwiinu meeshaa ma geli kartee mudaafka tanwiinu ma gasho hadduu ismku mudaaf noqdo tanwiinu ma gasho soo ma jeedin isma arki karaanba laysma tuso soo ma jeedin kaanii tanwiinun wa anti idaafatun fa xayu taraanii laa taxilu makaaniy ay kaanii tanwiinu aniga waxaad moodaa tanwiin inaan wa anta idaafatun aduguna idaafatay ah, faxayu taraani meel alla meeshaad ugu aragto laa taxilu makaani booska igama soo degi mayd tani adugu saan u kala fogaan waxad moodaa tanwiin iyo idaafo inaan soo uma jeedin mucaasharati waa ism mufrada waana munsarif maxaa u daliil ah ee kasra lagu jeri ah, calaamadaasna noogu ah khaalidin waa ism mufrad oo munsarif maxaa u daliil ah aljaru bilkasra iyo wa tanwiin sarfiyaa galay soo uma jeeda akhirka in sarfi uga jiro meesha macno kalu ku baraa fiiriya maanta waxaad barane oo la rabaa dib dambe inaadan ugu baahan sidiisaba caamilka wax jaroo dhan waa saddex marka la balballaariyo oo damiin far waaweyna wax loogu qoraahe marka damiinka loo dhigaayo caamilka wax hoos dhigoo dhan waa saddex ma jiro caamil afrad waxaa la qof oqoon waayay kelimad jaran caamilkii jiray uma bilowna naxwi weli bilow ma joogo kelimad jaran marka la tusanayo kelimadan xaa hoos dhigay arjarkeeda sheegaa markaasuu fiiri ma aqa uma bilowna alkalaam way lagu celiya uma bilowna maxaa yeelay waxaa isku darsama wax tiro badan ma og tahay caamil wax jira isaga dhan waa saddex xaraf xurufuljer kelimadda hadday ka hor maraan waa la hoos dhiga xurufulkhafdi sow soomaadan bara xurufuljer iyo xurufulkhafdi waa isku mid xurufulkhafdi sow soomaadan bara koo hadduu mudaaf ilaahi oo mudaaf ka horeeyana waa la jiraa oo mudaaf ilahi waa jiray caamilna yaa u ah mudaaf haa soo haray taabic watawaabic arbacatu annactu waalcadfu watawkiidu walbadelu waa afarta marka isim jeeranba haddaad aragto saddexdaasa mid lagu jera in xaraf jeer galay koo inuu mudaaf ka horeeyo isagu mudaaf ilayhi yahay labo inuu taabic yahay ma intaasaa loqo wey karaa firiya kelimad jeeranba haddaad aragto saddexdaas kama bixi karo inuu xaraf jaar ka horeeyo xaraf jaar galay inuu mudaaf ilayhi tahay kelimadan oo mudaaf ka horeeyo oo caamilka jara inuu yahay mudaaf iyo inuu taabici wa tawaabicu arbacatu annact walcadfu watawkiidu walbadelu saddexdiiba waa ku taabsiina maanta saddexdiiba uu ku taabsiina hadda ayadoo xaraf lagu jiray imisaad aragtaa ilaa muxamadin muxamadin yaa jiray caamilka jiray ilaa can caliyin cali jiray can min mucaasharati khaalidin mucaasharati yaa jiray min khaalidin yaa jiray ha mucaasharaa jiray mudaafaa jiray maxaaba ku haray taabici baan uu soo wada isna waa uu soo wada wanaxwu acjabanii waxa icajab geliyoon u bogoon jeclaystaybaa khuluqu bakri bakar akhlaaqiisa acjabanii waxa icajab geliyoon jeclaystay khuluqu bakrin bakar akhlaaqdiisa أعجب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب والنون للوقاية والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم خلوق الفاعل وأعجب مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره خلوق مضاف بكر مضاف إليه مجرور وعلامة الجر كسرة ظاهرة في آخره يعني شايف هو بكر بكر هذا ولا جر عامل كجر واكل مضاف خلوق راسوي مضاف إليه يسوي مضاف كجري calaamada inuu jiraya lagu garana waa maxay alkasratu daahira waa tanwiintaas waa isim mufradoo munsarif ah maxaa yeele sarfiyaa galay oo ah tanwiin kasrana waa lagu jira wuxuu ku yidhi marka fiiri maxamed muxidiin cabdilxamiid fakulun mid kasta oo min muxamadin ah wa caliyin ah makfuudun waa lahoos dhigay maxaa loo hoos dhigay lidukuuli xarfi khafdi xaraf wa hoos dhigaa galay caleyhi korkiisa wa calaamatu khafdi hoos dhigiisa calaamada lagu garanaa alkasratu daahira waa kasrada ka muuqata wa kulun mid kasta oo min khaalidin wa bakrin labadaas mid kastaoo ka mid a makfuufun waa la hoos dhig liidaafati maa isim idaafayntiisa qablahu hortiisa kusoo ku sugan ilaahay xaggiisa loo soo tiiriyey waa asaga isimka ka horeeya mudaaf ah isimka ka horeeya aa mudaaf ah liidaafati maa isim la tiirintiisa qablahu ku sugan ilaahay xaggiisa soo tiiriyo loo wa calaamatu qafkii hoosdhigiisa calaamada lagu garanaa alkasratu daahira waa kasrada muuqata ayda noqoshee wa muxamadun wa caliyun wa khaalidun wa bakrun asmaau mufrada waa asmaa mufrada wa hiya munsarifatu waana asmaa munsarifa oo maxaa u daliila inay munsarifo tahay liluquuqi tanwiini tanwiinta wlmawdicu haani waa ka baxnay ism mufrado munsarifa waxaan ogaanay ism mufrado munsarifa calaamatuljarkiisa waa alkasra wlmawdicu haani meesha labaydaa jamcu taksiiri waa jamcu taksiir jamcaasoo almunsarifu oo tanwiinta aqbala waqad carafta waad soo garatay mimaa mawdicii sabaqa hormaray macnaa jamcu taksiir jamcu taksiir macnihiis horaad soo garata soo garata haye sheeg maca tagayurin fii siiqati mufradi maasha allah waa soo garata hayr alla waaye wuxuu ku yidhi shiiqu waqad carafta waad soo garatay mimaa mawdicii xaggiisaad ka soo garatay sabaqa hormaray macnaa jamci tagsiir jamcu tagsiir macnihiisa wa carafta waxaadna soo garatay fi lmawdici meesha fi lmawdici mawdici mawdici alawali ee horreeyey hunaa halkan macnaa kownihi munsarifan fiiri haddee wa carafta waxaad kaloo ku soo garatay filmawdici mawdici alawali horreeyey hunaa halkan baabkan haddaan ku jirno waxaad ku soo garatay macnaa kownihi isimka ahaanshadiisa macnihiisa munsarifan wey waa munsarif xaa loola jeedaa ya maasha luquuqu tanwiini aakhiro amase ana sarfa yalaqu aakhirahu ana sarfa yalxaqu aakhirahu luxuuqu tanwiin aakhirata tira od ana sarfa yalxaqu aakhirahu sarfiya aakhirka ka gelaa waad soo barat hadeeraad mawdicii hore ku soo barat wa carafta waxaad garatay filmawdici mawdic alaweli horeeye hunaa mawdican hadda baabkan aan ku jirno macnaa kowni aanshadiisa macnayada musarifan u yahan waad soo barat wadaalikaas mihaalkiisiin naxwu marartu waxaan soo maray birijaalin rag ragoo kiraamin wan wanaagsan ah. marartu waxaan soo maray birijaalin rag raggaasoo kiraamin wan wanaagsan marartu ficlan waa faacilu birijaalin albaaw xarfu jari rijaalin ismu majruuru bilbaa wa calaamatu jari kasratu daahiratu fii akhiri aljaaru wاlmajruuru mutacalliqaani bimara kiraamin sifatu وصفة المجrوuر مjrوuر وعaلaaمaة jrhi kasرaة ظاahiرaة في akhir mcrifaaتku waa rijaalin iyo kiraamin labadaba rijaalin horta waa majruura yaa jaro caamil u ah bacda xarfu jaraa galay haye calaamad jarkiisii waa kasra daahiraha ka muuqata maxaa kasre loogu jaray waa ism munsarif inuu munsarif yaxaalu daliil ah maxaa kasre loogu jaray waa jamcu taksiir munsarif waa jamcu taksiir munsarif ah inuu munsarif yahay waxaa u ah luxuuqu tanwiini aakhirahu tanwiin aakhirka ka gala soo ma jeedi tanwiin aakhir ka gala kiraamin waa isna waa jaqu tafsiir fii jar u joogaa calaama jarkiisa waa kasra daahira maxaa kasre loogu jeray waa jaqu tafsiir munsarif ah, marka rijaalin caamil ka jiray waa ba'da kiraamin ayaa jiray waa taabic ah, waa taabicun lilmajruuri waa sifatu majruuri majruur wاlcaamilu fi الtaabici huwa alcaamilu fi اlmaطbuuci ila اlbadla fainahu fi niyati takraar caam weliba qaacidadaas markaan qaadanno waxay noqonaydaa waxa wax jaroo dhamuladu waa xaraf iyo mudaaf bis oo waxaan leenahay taabica waxaa jiray maطbuuca caamilkiisa bacdaas hore laftirkeedaaba jirtay qaacidadaas oo ah alcaamilu fi الtaabici huwa alcaamilu fi اlmaطbuuci ila اlbadla fainahu fi niyati takraar اcaamil qaacidadaasaana sax ayadaa raajix marka qaacidadaas qaadano oon horay u marnay oon gacantii hore akrinay maxay noqonaydaa caamilka wax jiro dham waa laba waa xaraf iyo mudaaf tawaabicda yaa jira matbuuca matbuuc caamilkooda so uma jeeda waay marka rijaal waa jamcu taksiir mufrad muxuu ahaa rajulun rijaal kiraamin waa jamcu taksiir mufrad muxuu ahaa kariimun kiraam wanaxwu radiitu raadigan ka noqday can asxaabin saaxiibo asxaabto lana annaga noo sugnaadeen asxaabto shujcaanun geesiyaal ah radiitu raadigan ka noqday can asxaabin saaxiibo saaxiibadoo lana annaga noo sugnaadeen saaxiibadoo shujcaanin geesiyaal ah radiitu ficlun wa faacilu أصحاaب اسم مجrور بcن وعلاaمة jrhi كسرة ظاahiرة في akhر الjاaر والمجrور متacalقاan برadية waay hadda مaحaلشhaahidku فiir halka أصحاaب waa jaمcu تagsيir منصرف ah saas darteeda kasra lagu jera صaaxibu أصحاaب waa jaمcu تagsيir منصرف inuu منصرف yahay u dliil ah للحuuqi تنوين aakir تنwiintu waa tan aakirka ka gasha kasrana waa lagu jeray ظaahira kasrana waa lagu jeray lnaa allaamu xarfu jarin naa damiiru mutaصil mabniin calى sukuni fii maxali jarin bilaam aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bimaxduufin wujuuban taqdiiruhu kaa'iniina u fiirsada he kaa'iniina kaa'iniina ilaa asxaab soo jamc maaha jamc soo qadara marka kaa'inan hadhihin mufrad kaa'iniina ad leedahay jamcu tagsiir waxa weeye laakiin amase waxaa leedaha asxaabtaasoo kainiina ah. kainiina jamcu tagsiirkaas aad waxaad usoo qadare sifo oo jamc kala laakiin jamcda kusaalin wey waxaan soo qadar kainiina sifatu marka asxaabna wa sifatu majruur majruur wa calaamatu jari alyaa almaksuuru maa qablaha almaftuux maa bacdaha ha noo soo soco jaarmajruurka hadduu sifa noqdo hadduu xaalo noqdo hadduu khabar noqdo hadduu silo noqdo afarta goorba waajibaa loo xadfaa meesha ugu tacalluqa jaarumajruurka hadduu sifo noqdo hadduu silo noqdo hadduu xaalo noqdo hadduu khabar noqdo waajibaa loo xadfaa meesha ugu tacalluqa afar goor jaarumajruurka meesha ugu tacalluqa waajibaa loo xadfa afar goor ah. hadduu sifo noqdo hadduu silo noqdo hadduu xaalo noqdo hadduu khabar noqdo afartaas goor waajibaa loo xadfa ma fahm maya jaarumajruurku inta goora waajib loo xadfayo waa intaas waa ka badanta a intaas waa ka badan tahayo idinkaaba soo mar waxaadka soo marteenba haddii uu yahay xarfujarku waawulqasam waajibaa loo xadfayo hadduu xarfujarku yahay taawulqasamna waajibaa loo xadfayo taasna waa soo marteen oo taas lafteedi kallo taasna waa soo marteen waay shujcaanin صifatu asxaab wa صifatu اlmajruuri majruur wa calaamatu jarihi kasratu daahiraة fii akhirihi hadda fiiri shujcaanin waa jamcu taksiir munsarif ah maxaa u daliil ah luxuuqu tanwiini aakirahu soo ma jeedi tanwiina aakirka ka gasho fa kullu mid kasta oo min rijaalin ka mid ah wa asxaabin ka mid ah maqfuudun waa la hoos dhigay maxaa loo hoos dhigay lidukuuli xarfi lkafdi xarfulkafdiyaa galay caleyh korkiisa wa calaamatu kafdi inuu hoos dhigan yahay calaamada tusina alkasratu daahira waa kasrada ka muuqata waa kullu mid kasta oo min kiraamin wa shujcaanin ka mid ah makfuuda waa la hoos dhigay maxaa loo hoos dhigay liannahu makfuudu waxaa lagu hoos dhigay liannahu nactun waa sifo sifadaasoo lilmakfuudi mid lahoos dhigu sugnaa midna xarafa lagu jiraa lagu leeyahay midna taabicnimo maxaa yila waa nact لأnnahu nactun صifo weeye صifadoo lilmakfuudi mid la hoos dhigu sugnaado wa calaamatu khafdii hoosdhigiisa calaamada lagu garanaana alkasratu daahiratu waa kasrada muuqata ayadda noqosheeda wa rijaalu iyo wa asxaabun iyo wa kiraamun iyo wa shujcaanun jumuucu tafsiiri waxa dhan waa jamcu tagsiiryaal wa hiya munsarifatu waana wada munsarif kulligood xaw daliil ah liluxuuqi tanwiini laha tanwiinaa wada haleeshay tanwiin ayaa wada hadeeshay ada ma ila socotaan ma ila socotay haye haddaad ila socota su-aashaan waad ka jawaabi waxay tahay caamilka wax jira waradiisa saddex haye xuruufuljaar iyo mudaaf haye iyo tabaciya tabciyada macta kal iman afartiias ku dar tabciya jazaaka allahu khayr afartaas weeye jazaaka allahu khayr afartaas weeye saddexdaas wey saddexdaas saddexdaas wey waa xuruufuljar iyo mudaaf iyo tabciya ya laba haddii laga dhigana waa qowlka weliba raajaxaahe waaba xuruufuljar iyo mudaaf bes haddeen waxa weeyaan ibtidaa'iga dadka ibtidaa'igaa ah, a saddexda looga dhigo damiir far waaweyna wax loogu qora laakiin qaacidada qofka fahmay warku warka xaqiiqadiisu waa labo xaqiiqada caamilka wax qafdiyaa waa labo waa xuruufulkhafdi iyo mudaaf bis kelimad kastoo jira aragto ama xuruufulkhafdi xaraf ka ku jira ama waa mudaaf iley kelimad kastoo jira soo ma wاlmawdicu haali mawdica sadexeeya jamcu lmu'anafi saalim waa jacmu nusaalim jacmu nusaalim waxaa lagu jiraa kasro isaga kala qaad ma leh waqad carafta waad soo garatay fii maa mawdic sabaqa hor maray macnaa jamci lmu'anafi saalim waad soo garat aduu soo garat haye soo sheeg daad soo garatay maa jumica bialifin wa taa'in masiidatayn waa garta haye maadadii ma soo gartay maasha allah khayr badan allahna siiye waa soo garateen saasaa la rabaa bes waayo haddii intaas hore aad naga nabadgelida wixii la yidhi ama soo garateen aad tidhahdo waa soo garanay nabad wadda nabad qabtaan ku soconna laakiin markii la yidhaha waa soo garatay oad soo jeesateen meeshaad culaysaa ka imaana ha yayga hor imaanina ma soo garateen ka idha waa soo garan inaad tidhahdaan haygu soo jeesanin wاlmawdic الثaaliث mawdica saddexeeya jamcu اlmu'anafi saalix waa jamc muanas saalix jamc muanas saalix weeye waqad carafta waana soo garatay fii ma mawdiciad ku soo garatay sabaqa hormaray macnaa jamci muanas saalix wadaalikaasu naxwu nadartu waa fiiriyey ilaa fatayaatin gabdho gabdhahoo mu'adabaatin la edbiyey nadartu waa fiiriyey ilaa fatayaatin gabdho gabdhahaasoo mucadabaatin la edbiyey maanku waa tafta haysta ama afka intee garubsada suuqa wareegaay maaha gabdho daboolan edab leh dhinac jidka marayaan garabka kugu dhufani waayo kuwa u sheega maanku waa afgaduudan garabka kugu dhufanaya maaha nadartu ficlun wa faacilu nadartu ficlun wa faacilu ilaa fatayaatin ilaa xarfu jarin fatayaati ism majruurun bila wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi aqiri aljaaru walmajruuru mutacalliqaani binadara muadabaatin sifatu fatayaat wa sifatu lmajruuri majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi aqiri bacdishaadku waa fatayaat fataatun mufraday ahayd fatayaat waa jamcu saali waa la jeray kasra daahir ah lagu jeray maxaa dhacay waa jamcu muanas saali muadabaatin waa la jeray caamilka jeray waa nacti weeyaan mu'adabaatin mancuudkaasay raacday oo fatayaad caamilka fatayaad ku camal fala u caamila fatayaad yaa jeray ilaa soo maaha mu'adabaatin asaga u caamil isagaa jira alcaamilu fi الtaabici wاlcaamilu fi اlmaطbuuci ila اlbadla fainahu fi niyati takraar اlcaam waay wanaxwu radiitu raadiyaan noqday can muslimaatin gabdha muslimaad ah muslimaadkaasoo qaanitaatin ilaahooda addeecaayo gabdha ilaahooda addeecaayo salaadooda tukanaya soomaya raggooda addeecaya xijaabanoo cawradooda qarsanayoon tafta haysanoon afgaduudnayn kuwaas raalliyanka ay ahaa radiitu ficilun waa faacilo can muslimaatin can xarfu jarin muslimaatin ismun majhuurun bican wa calaamatu jari kasratu daahiratu shaakiri aljaaru wاlmajruur mutacaliqaani biradid qaanitaatin sifatu muslimaat wa sifatu lmajhuuri majruur wa calaamatu jarihi kasratu daahiratu shaakiri waaye muslimaatin waa la jeray xaa loo jeray can caamil wax jaraa galay kasra daahiraa lagu jeray xaa loogu jeray kasrada waa jamcu musaali qaanitaatin waa la jeray maxaa loo jeray waa taabicun lilmabuuq lilmajruur waa nactu lilmajruur isim majruuruhu nact u yahay waa taabic matbuuciisuu raacay qaanitaatin waa taabic waa sifu waxay mawsuuf u too laga sifaynaa muslimaat wاlcaamilu fi taabic taabican oo qaanitaatin ah caamilka ku camalfalayaa waaye huwa alcaamilu fi lmatbuuci waa muslimaatan caamilka ku camal falay oo jiray waa canta laftirkeeda canta laftirkeedaa jirta qaanitaata sooma jeeda marka qaanitaata waa jiranta waa jamcu nusaali kasraa lagu jira fa kulun mid kastoo min fatayaatin wa muslimaatin ka mid ah makfuudan waa la hoos dhigay maxaa loo hoos dhigay lidukuuli xarfi lkhafdi xarfulkhafdi ayaa galay caleyhi korkiisa fiiri hadda labadoodaba xarfulkhafdiyaa galay oo kuleeyahy fatayaati ah. iyo muslimaatin waa ilaa fatayaatin iyo can muslimaatin soo maaha mid kastaba xarfulkhafdiyaa galay wa calaamatu khafdihi jarkiisa calaamadda lagu garanaa alkasratu daahiratu wey waa kullu mid kastoo min mu'adabaatin iyo waqaanitaatin ka mida makfuudin waa lahoos dhigay maxaa loo hoos dhigay liannahu taabicin wuxuu raacaa lilmakfuudi mid lahoos dhigay ah, taabici wey wuxuu raaca mid khafdisan uu taaric u yahay ilaa waa nactiya nactiguna tawaagicdu ka mid a wa calaamatu khafdi hoos dhigiisa calaamadiisana alkasratu daahira waa kasrada ka muuqata ayda noqoshii waa kulun mid kasta oo min fatayaatin ka mida wa muslimaatin ka mida wa mu'adabaatin ka mida wa qaanitaatin ka mida jamcu mu'anai saalin waa jamcunu saalin mid kastaaba waa jamcu mu'anai saalin su-aalahan iska soo diyaariyo wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wslama baaraka calaa nabiyina muxamed